isqurxinta aljismiyi jirka loo nisbeeyey isqurxintaasoo lilmar'ati haweenayda u sugnaaday fasalkan labaad wuxuu ka hadlayaa axkaam dumarka ku gaar ah axkaamtaas oo ka hadlaysa isqurxinta gabadha jirkeeda ay isqurxido maxaa ka bannaan maxaan ka bannaanayn hadday timo tahay hadday cidiyo tahay hadday tahay qaabka loo shanlaysto dhammaan maxaa ka bannaan maxaan ka bannaanayn maxaa la xiiri karaa maxaan la xiirayn maxaa la midabayn karaa maxaan la midabaynayn midabka bannaan waa midabkee goormuuse bannaan yahay midabkaasu masaa'ilkaasoo dhan ayuu fasalkaanu ka hadlayaa axkaam xoogaa khulaasahu ka sheegaa marka alfaslu thaani fasalka labeeya fii bayaani axkaamin axkaam la caddaynteed ayuu ku sugnaaday axkaamtoo takhtasu gaar ku ah bitasayuni isqurxinta isqurxinta aljismiyi jirka loo nisbeeyey isqurxintaasoo lilmar'ati haweenayda u sugnaatay alwal yudlabu waxaa laga dalbaa minhaa min almar'ati haweenayda an tafcala inay samaydo min khisaali اlfitrati sunnada arrimaheeda maa shayga yakhtasu gaarka ku ah bihaa gabadha wayaliiqu bihaa oo u cunanma fitrada waa sunan اlambiyaa macnaheedu waxay tahay dariiqadii ambiyada sunnada loolama jeedo waajibkii ka soo hor jeeday ee waxaa loola jeedaa dariiqa alfitra waa sunnat اlambiyaa waa dariiqadii ambiyada taka taas ayay mas'aladaanu ka hadlaysaa marka yudlabu waxaa laga dalbaa minhaa haweenayda an tafcala inay samaydo min khisaali اlfitrati sunnada arrimaheeda maa shayga yaktasu khaaska ku ah bihaa gabadha wa yaliiqu bihaa u cunan ma oo min qasi ladaafiri cidiyaha la gaabintooda ah cidiyaha in la jaro oo la gaabiyo xukunkaas ragga way la wadaagaan dumarka rag iyo dumaru ka dhaxeeya sunanulambiyaa ama dariiqadii ambiyadu waxay tahay cidiyaha in la gaabsado cidiyaha in la gaabsado oo min qasi ladaafiri cidiyaha in la jaro ah wa tacaahudihaa in laga warqabo inaan la sii dayn la halmaamin laga warqabo sidaas waxaa khilaafsan gaalada waa masale ambiyada iyo gaaladu isku khilaafsan yihiin ambiyadu diinka ilaah la soo diray cidyaha waa in la guro laga warqabo afartan maalin aysan dhaafin usbuuc walba in la guraana fiican gaalada iyaga sidaas waa ka duwan yihiin cidda cidi dheer ay daysanayaan markay daysto haddii qofku marka dariiqadii gaalada raaco dariiqadii ambiyadana khilaafo kow intaasu waa dembi labo tashabuh gaalada uu isku ekaysiye waa dembi saddex wasaqaa ku aruuraysa oo ciddada hoosteeda degaysa wasaqdaasuna waxay diidaydaa dahaaradii oo biyihii waxaa waajiba weysada iyo qubayska biyuhu inay jidhka taabtaan haddii wasaqdii meeshii degto biyihii ay gaari waayaan jirka dahaaradoo dhan ma ansaxaydo marka ma ansaxaydo marka masaa'ib badan iyo waxaa isdul fuulaya munkaraad aad u fara badan lianna taqliima aladaafiri ciddiyaha la guridooda sunnatun waa sunno biijmaaci ahli lcilmi sida culummada muslimiintoo dhan ku ijmaaceen culummada muslimiintoo dhan waxay ku kulmeen qofka muslimka rag iyo dumar cidiyaha in la jaro inay diin tahay oo dariiqadii ambiyada ay tahay waa ijmaac khilaaf male culummada muslimiinta dhexdooda liannahu lianna taqliima aladaafir liannahu lianna taqliima aladaafir cidiyaha la guridooda min khisaali alfitrati sunnada arrimeeday ka mid tahay sunada alwaaridati ku soo aroortay filxadiisi xadiidka tan kale oo loo gura waxay ta walimaa shay dartiis walimaa shay dartiis ayay sunno u noqotay fii isaalatihaa cidiyaha la suulintooda ku sugan oo min annadaafati nadaafad ah waalxusni qurux ah iyo wamaa shay dartiisay sunno u noqotay fii baqaa'ihaa ciddiyaha baaqi ahaanshadooda ku sugan dawiilatan xaalo ay tahay mid dhaadheer la sii daayo oo mina tashwiihi foolxumayn qofkii la fool xumeeyo ah watashabuhi isku ekaysiin la laysku ekaysiiyo bisibaaci dugaagga qofkii bahalu noqona ciddiyo dhaadheer bahalladaa lagu yaqaan libaaxa shabeelka harancaska bahalladan cidiyaha iska gurin qofkii markaa bahalu u ekayna bahal ayuu u ekaana wamaa shay dartiisay sunno u noqotay fii baqaa'ihaa ciddida baaqi ahaanshadeeda ku sugan dawiilatan xaalay tahay mid dheer ay baaqi ahaato oo mina tashwiihi foolxumayn ah qofkii uu foolxumeeyo watashabuhi isku ekaysiin ah bisibaaci dugaagga la isku ekaysiiyo sibaac waa jamcu sabucatin sabuca weeye mufradki waa bahal sibaac waa bahallada iyo wa taraakum alawsaaqi wasaqyaal inay iskoraayaan day ciddada la daayo wasaqdiya kore oo isdul fuule taxtahaa taxta aladfaar ciddiyaha hoostooda ayay iskoraydaa wasaqdii iyo wa manci maa biyaha gaaridooda inay wasaqdaasu diidaydo ilaa maa makaan ay gaarto taxtaa ciddiyaha ka hooseeya meesha ka hooseyda ciddiyihii ma gaaraya wasaqdaasaa u diidayda wa bacdu bacdulmuslimaat gabdhaha muslimaadka gabal ka mid ah qadibtuliina waxaa lagu ibtileeyo lagu imtixaanay bitatwiili اladaafiri xidiyaha la dheerayntooda taqliidan liajli taqliid dayasho daraaddeed ay ku dayanayaan lilkaafiraati dumarka gaaladaa iyo wajahlan jaahilnimo daraaddeed bisunnati dariiqada nabiga ay ka jaahil yihiin dumar badan dumar kaliyana maana rag badanaa la oo waxa weyn ciddiyo dhaadheer sii daysta bal kuwa adduunye jacaylku dishay ee danac adduunyo maahane wax un kale oo fekera aan lahayn inta internetka galo oo ka soo bixiya gaal cidiyo dheer oo badeecada markaas asagu uu gadaayo un isku xayisiin rabo uu tabeelayaalka ku soo dejina gaal cidiyo dheer oo internet haysta ama mobile haysta internet uu raba inuu xayisiiyo gaal cidiye dheerow internetka kala soo baxa ma garto wax aad xayisiinayda waa xaaraan ma garto ma ku fakerayo isaga maamkiisaba ku soo dhicime kaliya in internet lagu shaqaysto oo dadka la tuso intaasuu raba laakiin xaad xayisiinayda ummadda tusayda ma ku fakerayo ah, gaal cidiye dheeroo halkaas gacanta jijima ugu xihan yihiin oo inta calalla ugu xihan yihiin iyo kuul oo cidiya dhaadheedu derbiyado dhan ku dhajinay iyo tabeelayaalka khalaas dhallinyaradii iska masaakiinteed awalba fitnaysneed waa inuu asnaa ciddida taagaa gacmahana jijimo iyo calalla ku xirtaa khalaas xayisiintan yaa marka amaamalay ka mas-uula saw arintaasu ma ahan dacwatun ilaa abwaabi jahannam in dadkii loogu yeerayo albaabada jahannamo soo maa subxaan allah gabdhaha muslimaadka gobolka mid ah qad ibtuliina waxaa lagu imtixaanay bitatwiili اladaafiri cidiyaha la dheerayntooda takliidan liajli taqliid ku dayasho daraaddeed ay u dheeraynayaan lil kaafiraati gabdhaha gaalada ay ku dayanayaan iyo wajahlan jaahilnimo daraaddeed bisunnati dariiqadii nabiga ay jaahil ka yihiin wa yusanu waxaa kaloo gabadha loo sunneeyaa wa yusanu waxaa kaloo la sunneeyaa lilmarati haweenaydana loo sunneeyaa isaalatu shacri libdayn labada kilkilootintooda in la suuliyo ragguna waa kula mid sunnadan iyadana waa kula mid ee kitaabka cuwaankiis u qoran yahay dumar inuu la hadlo ee rag dumar waa iskala mid tan wa yusanu waxaa loo sunneeyaa lilmarati haweenayda isaalatu shacri libdayn labada kilkilood tintooda in la suuliyo walcaanati tinta hooso cawrada ka soo baxda hareeraheedana la suuliyo waa in ayadana la cirib taro oo la suuliyo islaamku waa diinu nadaafa waa diinu dahaara waa diinu ljamaal waa diin qurux waa diin dahaaro waa diin nadaafad waa diin caraf iyo dayibnimo dadka amra wasaqda iyo qurunka iyo urka iyo foolxumadoo dhan ula dagaalamo marka waa inay suulido asaalatanna waxaa in la tifo oo inta la qabto la rifo haddii wax kale inta sida boomaato ay marido ay saas ku suushana laa ba'sa dhib ma leh maxaa yaele ujeeddadu waa suulin tinta in la suuliyo laakiin in la xiro waa laga fiican yahay sababtoo ah xiiridda waxay keenaya inay iyadu xoog u soo baxdo tintii hadho meeshana tinta in lagala dagaalamaa la ee in lagu badiyo lama rabi marka in la tifo ama inta wax la mariyo la suuliyo waa in tinta labada kilkilood iyo tinta cawrada hareeraheeda ka soo baxday hoose waa in qofka muslimka iskala dagaalamo rag iyo dumarna waa iskala mid wayusanu waxaa loo sunneeyaa lilmar'ati gabadha isaalatu shacri alibdayn labada kilkiloo tintooda in la suuliyo walcaanati tinta hoose in la suuliyo camalan liajli camalin ku camalfalid iyo ku dhaqmid daraaddeed bilxadiidi xadiidka lagu dhaqmaa xadiidka alwaaridii ku soo arooray fii daalika xukunkaas nebi maxameda amray sala allahu calay waslm in la suuliyo walimaa shay dartiisa loo suulinah eh, fiihi xukunkaas ku sugan oo min atajamuli isqurxin ah oo min atajamuli isqurxin ah wal axsanu sida wanaagga badan an yakuuna waa inuu noqdo daalika suulintaasu kulla usbuucin usbuuc kasta sida wanaagsan usbuuciiba waa inuu qofku mar iska suuliyo tinta hoose iyo tinta kilkilaha labadaba maxaa yeele wasaqa meeshii gelayda meeshu waa meel dhidida labada meeloodba waa meel dhidida haddii tin marka ay ku taallo oo ay dhidido khalaas wasaqa isdul fuule wasaqaa ka dhalanay jeerbisa ka dhalana qofkii nadaafadiisii iyo karkiisii oo dhanaa hallaabaya marka waa in usbuuciiba mar qofku ka warqabo walacsanu sida wanaagga badan an yakuuna waa inuu noqdo daalika suulintu kula usbuucin usbuuc kastaba aw laa yutraka waa inaan laga tegin ow laa yutraka waa inaan laga tegin tintaas akar wax ka badan min arbaciina يوما afartan maalin taasna xadiiskaa nabigu ku xadeeyey afartan maalin inaan la gaarhsiin wax ka badan bay gaarto qofkaasu khaalafa sunna sunadii nabiga waa khilaafay waa khilaafay qofkaas aani maa maa yulabu waxa laga dalbaa minhaa gabadha wamaa tumnacu waxa gabadha loo diidaa minhu shayga fii shacri ra'sihaa madaxeeda tinta ku taalla wa shacri xaajibayhaa iyo sunniyaheeda tinteeda iyo wa xukmu lkhidaabi tinta in la midabeeyo xukunkiisa wa xukmu lkhiaab cilaanka xukunkiisa iyo wa sidqi shacri tinta in la midabeeyo oo midab loo yeelo xukunkeeda masaladaana wuxuu uga hadlaa tinta in la xiro iyo in la gaabiyo dumarka maxaa maxay tahay xukunkeedu wuxuu kaloo ka hadlaa cilaanka dumarku goormay marsa karaan xaysa marsa karaan wuxuu kaloo ka hadlayaa rinjiyo kale midabyo kale ama madow ama caddaan ama gaduud ama jaalle madaxa ma iska marsa karaan wuxuu ka hadlaa gabadhu hadday cirowdo maxay marayna madax ayadoo cirowino madaxu iska madow yahay ma bedeli kartaa midab kale ma saara kartaa intaba wuu ka hadlayaa maa yudlabu waxa laga dalbaa minhaa gabadha iyo wamaa tumnacu waxa gabadha loo diidaa minu shayga fii shacri ra'sihaa madaxeeda tinteeda iyo wa shacri xaajibeeyahaa labada sunniyaha xaajibooyinku waa tinta indhaha ka koreeya tintaas oo indhaha ka koreeya wey sunniyahaas tintooda ayagana ma la xiiri karaa ma la jari karaa ta la yaryareeyo bil yar ma laga dhigi karaa taas taasoo dhanaa looga hadla iyo wa xukmu اlkhitaabi ilaanka xukunkiisa iyo wa sibqi shacri wa xukmu sibqi shacri tinta in rinji la mariyo oo midabkeeda la bedelo xukunkiisa alif yudlabu waxaa laga dalbaa min almuslimati gabadha muslimadda ah tawfiiru shacri madaxeeda tintiisa inay dhammaystirto oo aysan xiirin wayaxrumu waxaa xaaraankaa calayhaa gabadha xalquhu tinta in la xiiro ilaa min daruuratin daruuro maahani haddii gabadhii dhibaata ku timaad maalan madaxiya nabad uga dhacay haddaan meeshiiba la xiirin lamaba toli karo waa arin gaara taas waa arrin daruura keentay laakiin gabadhoo iska caafimaad qabta inay iska xiirato sida gaaladu sameeyaan ayadoo dhan bay salka sakiin ka gelido kadibna ay nin caadiya isku ekaysiido ama buruka ay saarato tin oo sinaaci ah oo gacanku samays ay iska saarato oo dhir badan labaduba waa xaaraan ma bannaana daan xanuun iyo daruuro iyo dhibaato aysan ku qasbin waa ka xaaraan gabadhu madaxeeda inay xirto umana bannaana umana bannaana ninkarka xihay lamidta gabar madaxa xirta ninkana garxiriddaa ka xaaraana gabadhana madax xirida ilaahi weynaa gabdhihii wuxuu ku qurxiyey tintaas raggana garka mid walbaaba inuu waxaa la rabaa ilaahi weynaa dariiqa uu raalliga uga yahay ku sugnaado wax aan ilaahay raali ka ahayna uusan dhaqan ka dhigan quruxna ka raadin a yudlabu waxaa laga dalbaa min almuslimati gabadha muslimadda ah tawfiiru shacri raasihaa madaxii madaxeeda tintiisa inay isagoo dhammaystiran daydo oo ay dhammaystirto wa yaxrumu calayhaa waxaa xaaraan ka ah xalquu tinta madaxa in la xiiro ilaa min daruuratin daruuro inay keento maahane qaala shaykh wuxuu ihi maxamed ibnu ibraahim aala shaykh mufti diyaari sacuudiya waddanka sacuudiga waqti ka ahaa jiray mufti waa dhintay raximahullah ilaahay ha u naxariisto wuxuu yidhi wa amaa shacru ru'uusi nisaa dumarka madaxyaalkooda tintooda falaa yajuusu ma bannaana xalquhu in la xiidho wa amaa shacru ru'uusi nisaa dumarka madaxyaalkooda tintooda falaa yajuusu ma bannaana xalquhu in la xiidho xadiidkia u daliila oo tusa inay xaaraan tahay rawaahu nasaa-iyu uu wariyey fii sunanihi bisanadii sanadkiisa uga wariyey can caliyin cali bn abi aalib radia allaahu canhu wa rawaahu lbazaar bazaarna wuu ku wariyey bisanadihi fii musnadihi can cumaana cumaan ibnu cafaan uu ka wariyey radia allaahu canhu wa rawaahu xadiidka waxaa kaloo wariyey ibnu jariir bisanadin sanadkiisuu ku wariyey can cikrimuu ka wariyey radia allaahu canhu qaaluu waxay yidhaahdeen saddexdaasuba nahaa rasuulullaah waxaa dhahaya cali bn abi aalib cumaan ibnu cafaan iyo cikrima nahaa rasuulullaah rasuulka alle wuxuu reebay oo diiday sala allahu calayh wasalam an taxliqa almar'atu haweenaydu inay xiirto ra'saa madaxeeda rasuulka alle waa reebay qof dumara inay madaxeeda xiirto waa reebay rasuulka ilaahay sal اllahu calayh wasalam xadiidkaas markuu wariyey imaamu tirmidi wuxuu daba dhigay wاlcamalu calىa haada inda اculama cinda ahli اlcilm wاlcamalu calىa haada cinda ahli اlcilm camalfalka muslimiintu ay ku dhaqmaan culamada muslimiinta agtooda waa nuucaas waa inaan la xiiri karin oo gabadha aysan u bannaanayn tinteeda inay xirto ah, inaysan u banaanayn laa yarawna cala almar'ati xalqa ma aaminsana culummada muslimiintu gabarh muslimada inay tinteeda xirto xataa markay xajinayda uma bannaana inay xirto markay cumraysayda uma bannaana laakiin markaas waxaa u bannaan waa maxay gaabin gaabin yaroo fartaas xibinteeda ah farta xibnay leeda xibinta ugu sarayda qadar la eg intaasay jareen markay xajinayso iyo markay cumraysaydo laakiin marnaba uma bannaana xiidhid xaj iyo kayrkiis midna ilaa arrin daruura keenta iyo dhibaata maahane sidaas wey nahaa rasuululahi rasuulka allaa reebay sal allahu calayh wasalam an taxliqa almaratu haweeney inay xirto ra'sahaa wanahyu reebidda idaa jaa'a markuu ka yimaado caninabiy nabiga xaggiisa sala allahu calay wasalam nabiga xaggiisa nahyigu markuu ka yimaad oo nabigu wax reebuu yidhaha waxaas ma bannaana fa innahu nahyigu yaqtadii wuxuu keenaa attaxriima xaaraamtinimayn shay kasta oo nabigu yidhaha waa manhiyun canhu shaygaasha laga haro wuxuu tusaa shaygaas inuu xaaraam yahay ayna muslimiinta waajib ku tahay inay ka haraan shaygaasna muslimiinta waa ka xaaraam mar haddii rasuulku reebay waa nahyu nahyiga idaa jaa markuu ka yimaado caninabi nabiga xaggiisa sal اllahu calayh wasalam markuu alle xaggiisa ka yimaadna waa saas oo kale fainahu nahyigu yaqtadii wuxuu keenaa ataxriima xaaraamtinimayn maa muddo ayuu keenaa lam yarid uusan u soo aroorin lahu nahyiga mucaaridun deliil kaloo ka soo horjeeda haddaan deliil kaloo ka soo horjeeda loo helin wuxuu tusayaa shaygaas inuu xaaraam yahy marka haddii shaygu rey haddii rasuulka sala allahu calay wasalam shay reebo oo uu nahyiyo shaygaas waa xaaraam qaala shiika caalimkaaya la dhihi jiray mulla cali qaari wuxuu yidhi kitaabkiisa la yidhaahdo mirqaatu sharxu mishkaat filmirqaat mirqaat lmafaatiix aa la yidhahda filmirqaat mirqaat lmafaatiix aa la yidhaha kitaabka waa sharxu mishkaati musaabiix mishkaatu masaabiixa ayuu ku sharxaa qaala wuxuu ku yidhi filmirqaat sharxi lmishkaat kitaabkaas mirqaadka oo sharax u ah mishkaatu masaabiixa qowluhu nebiga qowlkiisa oo uu yidhi nabigu an taxliqa almar'atu ra'saha nabigu wuxuu reebay inay haweenaydu xiirto madaxeeda wadaalika nahyigaas nahyigaas xikmadda ku jirtuu noo muujina wadaalika nahyigaas dhawaa'iba dhawaa'ib waa jamcu du'uubatin jamcu du'uuba du'uubaduna waa tinta la dabay wey du'uuba ashacru almadfuur wey ashacru almadfuur waa tinta la dabay du'uubadu dhawaa'ibna waa jamac waa dabinada tinta la dabay wey tinta la dabay wuxuu yidhi wadaalika nahyiga lianna dawaa'iba dabinada tinta la dabay linnisaa'i dumar xaal ay u sugnaatay kalixaa waa garkaoo kale lirijaali ragga xaalo u sugnaaday filhay-ati xagga qaabka waljamaali quruxda raggiina garkiya ilaahay ku qurxiyey in kastoo qaar iskala dagaalamayaanu ta xiiraan shaarubada taagayaan amase si ay reer yurub ugu ekaadaan ay garka iyo gafuurkaba isku xiirayaan oo ishaaru iyo wax dhanba israacinayaan waana arin nabigu kala saaray oo yidhi shaarubkana jara garkana daaye markaasay hal wada wada marsiinaya waa isla xihayaan labadiiba ama kii nabigu yidhi daaye inta xiiraan ay kay nabigu yidhi xiiru ay daysanayaan ayaga waxaad moodaabaa inay ka go-on tahay kollayba inay nabiga unkilaafaan waa arin musiibo ah waa arrin shaydaan macallin ka yahay marka dawaa'ibta ama tinta dabane dumarka waxay ka dhigan tahay garka rag oo kale filhay-ati qaabka iyo waljamaali quruxda intahaa waa dhammaaday hadalkii mulla calqaani wa amaa qasu shacri ra'sihaa amaa gabadhu tinta madaxeeda inay gaabido siladii horeetoon ka soo hadalnay xiiridda iyo ma gaabi kartaa wa amaa qasu shacri raasihaa gabadha madaxa tintiisa inay gaabido gabadhu madaxeeda tintiisa inay gaabido fa in kaana hadduu yahay lixaajatin baahi baahidaasoo hayri ziina aan qurux ahayn xaraga u gaabin meh gaalo ku dayan meh laakiin baahiya imaan karto oo qaar ka mido haddaysan jarin waxaa dhacdaba dhulka inay tagaan tintu tin dheer ay leeyihin oo aan shaqada laga qaban karin aad u dheer xoogaha yaray gaabinay xad laga shaqay karay ka dhiga quruxna ugu filan taasoo kale waa macquul ah, waa macquul xaajo wey wamaa qasu shacri raasihaa gabadha madaxeeda tintiisa inay gaabido fa in kaana lixaajatin baahi hadduu yahay baahidaasoo hayri ziinati aan qurux ahayn iyo xarago oo maxay tahay kaan tacjisa waa inay ka caajistoy awoodi weydo can mu'natihi culayskiisa tinti culayskiisiyay awoodi weyd tindhirir badan oon la awoodin oo laga shaqay kari inay noqoto ow yaduula inuu dheeraado oo kale kaiiran dhirir oo aad u badan oo wayashuqa uu dhibo calayhaa gabadhi tariirkii ka batay oo faylaha gaaray ama ku dhowaaday aad ugu dhibtootay gabadhi falaa ba'sa markaas dhib ma leh biqasihi in laga jaro biqadri alxaajati baahida qadarkeeda xoogaa yar inay ka gaabido oo ay ka dhigto tinay ka shaqay karto awoodo dhib ma markaas falaa ba'sa dhib ma biqasi la jaridiisa biqadri اlxaajati baahida markaas ay qabto qadarkeeda kamaa kaana siday ahaayeen bacdu aswaaji nebiy nabiga xaasaskiisii gobol ka mida ah, sala اllahu calayh wasalam yafcalnahu kuwa sameeya gaabinta bacda wafaatihi nabiga geeridiisii ka gadaal nabigu intuu noola ma aysan gaabi jirin zawjaadkii nabiga nabiga sal اlahu alيه waslm intuu noolaa tintooda ma jari jirin mana gaabi jirin xaale nabiga isku qurxinaya tintuna waa quruxdooda shayga koobaad marka ma taaba jirin laakiin nabiga haddii ilaahay oofsaday zawjaadka nabiga xukunku gaaraha jira oo aan looga dayo karin waa maxay nabiga haddii ilaahay oofsaday iyagu guur waa ka samreen ilaa qof ay u bannaan tahay ma jiro bacda nebiyi inuu xaasaskiisii guursado ma jiro hal qofay u bannaanta maadaama guur ay ka go-een ayay tinta xoogaa iska gaabiyeen nin ay isku qurxinayaanna ma jiro ma jiro marka taas waa arrin ayaga gaar u ah laakiin meesha uu iskaga shabbahaya shiiku waxay tahay ayaga arrinta ku keenta inay gaabiyaan tintoodu waxay ahayd waa in guurku xaaraam ka ahaa markaa baahiya u timid qofkii hadday marka taas ma dhaxaydo dumarka kale inay ku timaado oo dumarka kale arrintaas ugama dayan karaan ilaa ayaga guur nabiga kadib allah ka xarimay laakiin dumarka kale alla kama xarimin laakiin baahi kala imaan kara qofkii madaxuba jire ka qabaado boogo iyo nabarraa madaxa ka geli kara iyo dhaawacyaal hadday baahi kale timaad ayay xoogaa iska gaabi karaana laga hadlo ah. kamaa kaana siduu ahaa bacdu aswaaji nebi nabiga xaasaskiisa gobol ka mida sala allahu calayh wasalam yafcalnahu kuwa sameeya bacda wafaati nebiga geeridiisii ka gadaal litarkihinna liajli tarkihinna ayaga ka tegidooda daraaddeeday u samaynayeen atazayuna isqurxinta ay ka tageen bacda wafaatihi nabiga geeridiisii ka gadaal iyo wastiqnaa'ihinna sawjaadka nabiga inay ka deeqtoomeen can tadwiiri shacri tin la dheeraynteed ilaa tinta gabadha waxay u dheerayna waa xaragadeedi ayagana guur dambe waaba ka go-eenba waa ka maarmeen tin inay dheereeyaan marka litarkihinna sawjaadka nabiga ka tegiddii ay ka tageen adtasayuna isqurxin bacda wafaati nabiga geeridiisii ka gadaal iyo wastiqnaa'ihinna zawjaadka nabigu inay ka deeqtoonaadeen can tadwiili shacri tinta in la dheereeyo waamaa in kaana hadduu yahay qasdulmar'ati haweenayda ujeeddadeeda min qasi shacrihaa tinteeda jariddeeda ay uga dan leedahay huwa tashabbuha inay isku ekaysiido bilkaafiraati dumarka gaalada ilaa iyaga tinta jarto sida raggee iyo wlfaasiqaati gabdhaha muslimaadka ee faasiqaadka oo gabdho aan gaaloobina jiro muslim laakiin faasiqaad oo tinta jarta gabar tinta jaratay oo sida raggii u jaratay faasiqad wey daaca alle way ka bax marka ayagiion gaaloobin laakiin faasiqaad aho daacada alle ka baxay ayaa jira iyo kuwa gaalaba iska ah hadday marka nuucaasoo kale inta aragto ay ku dayato markaas xaaraan qadcana way tan tajrideedu ilaa xaaje ma ahane waa tashabuh bilkaafiraat aw bilfaasiqaat dhaqankaas waxaa iska leh dumarka kafarada oo gaalada ah iyo dumarka faasiqaadka ah ee ilaahay daacadiisii ka baxay iyo daacadii rasuulka wa amaa in kaana hadduu yahay qasdulmarati haweenayda ujeeddadeeda min qasi shacriha tinteeda jarideeda ay uga jeedo huwa tashabuha in laysku ekaysiiyo bilkaafiraati dumarka gaalada ah walfaasiqaati dumarka faasiqaadka ah awi tashabuha in laysku ekaysiiyo birijaali ragga oo sida ragga iskaga gaabsataba tinteed waana iyadana dembi kalo weyn oo nabigu nacladay dumarka sameeya dumarka isku ekaysiya ragga nabiga wuxuu ilaahay weydiistay ilaahay inuu naclad ku rido naxariistana ka durjiyo oo aan ilaahay u naxariisan ilaahay caradiisi iyo cadaabkiisu ay ku dhacdo dumarka ragga isku ekaysiiya ee ama surwaal iyo shaati qaadanaya ama tinta jaranaya oo nin cadiyo meel fadhiya madaxoodii aad moodo waxa weeyaan waa qoom malcuuniin ah oo nacalaqabayaal ah oo ilaahay naxariista ka durjiyey ma ka hadlayno gabar hoos surwaal ka seetee hadlayno waxaan ka hadlaynaa mid surwaal iyo shaati cadiya ku socoto taas wey gabar sulayl hoos ka seetee dharkeedu uga koreeya ma aha waxaan ka hadlayno ilaa iyadoo suweelkeeda xaag kugu jira miyaad war ka hayd adiga waxaa laga hadlaa waa muuqaal gabar surad iyo shaati inta qaadatay halkaa iska marayda tiri kuwaas wey kuwa nacalaqabayaalka oo nabigu nacaladay oo ilaahay naxariista ka durjiyey oo aad u fasahadee faasiqaadka a weye marka hadday kuwaas isku ekaysiinaydo ma bannaana ma banaana fa haada gaabinta tinta loo gaabiyo in xarago laga helo ama gaalo laysku ekaysiiyo ama ragga laysku ekaysiiyo fa haadaa ficilkaas muxaramun waa mid la xaaraamtinimeeyey bilaa shakin shaki la'aan linahyi reebidda la reebay daraaddeed cani tashabuhi in laysku ekaysiiyo bilkufaari gaalada cumuuman guud ahaan nabigaa reebay sal اlahu alيه wasalam xadiidka tirmidiga nabigaa yidhi laysa minaa man tashabaha bikayrina naga mid ma ahan annaga muslimiinta qofka gaalada isku ekaysiiya yuu ka mid yahay gaaladuu ka mid yahay nabigaa yidhi man tashabaha biqowmin fahuwa minhu man tashabaha biqowmin fahuwa minhu qofka qolo isku ekaysiiya ayagu ka mid yahay annaga muslimiinta naga mid waa ka beri noqday nabiga sal اlahu alيه waslm marka waa reebay wa an tashabuhi اlmar'ati haweenaydu inay isku ekaysiido birijaali raggana nabigu waa reebay oo nabigu wuu lacnaday in dumarka ay ragga isku ekaysiiyaan in kaana alqasdu ujeeddadu hadday tahay minhum min qasi shacri tinta gaabinteeda gabadho ay ula jeedo atazayuna isqurxin hadday xarago ula jeedo oo ay tira anu gaalna isku ekaysiinma ragna isku ekaysiinma gabar faasiqada isku ekaysiinma anaa ka hela dooqayga weeye rabitaankayga weeye waa ila qurxoonye faladii shayga yadharu muuqdo sharciga ka muuqda annahu ana alqasa gaabintu laa yajuus uma bannaan maxaa yeelay sideedaba gaabintii markay timaaddo tashabuhi waaba iska imaanaaba tashabuh niye uma baahno ficilka xaaraanta sidiisa niyeysa uma baahno ficilka dembigu ku imaana dad ficilkii samaydo uma baahno inaad niyeysato qaar badan maogtahay juhalo ah. waxay moodaan dembigu niyo inuu u baahan isagoo hees iyo muusiq dhegaysa haddaa tiraa warha dhegaysa wuxuu leeyahay maya aniga haba dana kamali inama alacmaalu biniyaada la yidhi subxaan allah inama alacmaal binyad acmaasha saalixadaa laga hadlay salaada soonka kuwaasaa niyo u baahan amaa dembi daad ka warran xoola islaamda xadoo tira inama alacmaalu biniya anugu ma niyeysan qamro iska cabtoo tira inama alacmaalu binya biya anugu ka niyeystay bir bilaa dembi makuu noqona sidiisa dembi uma bahna niyo waa iska siraysata markaasaa tiri maya inama alacmaalu biniya aniga caafimaadaan ka rabaaye niyo xumaan kama rabo war dembigu niyo umama u baahnaba inuu yahay xaaraam haddaad og tahay sharcigu kaa reebay aadna u qasaday inaad samaydo khalaas waa dembowda dembi niyo uma bahno dembigu wax niyo uma bahno hadaad samaydo dembigii waa lagu qora marka waa nuucaas marka ma banaana wain kaana alqasdu ujeedadu haday tahay minhum min qasi shacri tinta gaabinteeda looga jeedo atazayuna isqurxin faladii shayga yadharu sharciga ka muuqda annahu ana alqasa gaabintu laa yajuusu gabadha uma banaana daan baahi iyo xaaja keeni qaala shaykhuna wuxuu yidhi asheekh moxamed alamiin ashinqiidi raximah اllah fii adwaaءi اlbayaan kitaabka tafsiirka qiimaha badan ee la yidhaha adwaaء اlbayaan fii iidaaxi اlqur'aani biاlqur'aan kitaabkaas wuxuu ku yidhi uma ajaaba waa ka jawaabay can xadiid hadalkii shiiku ma bilaabo hadalka shiika intaan waa isku xidhid u asagu samayna xadiiuu ka jawaabay markuu hadalka soo socdo leeyi maxamedulamiinu shinqiidi xadiiska xadiiskaanu ayaa la weydiiyey markaasuu ka jawaabay uma ajaaba wuu ka jawaabay can xadiid ana aswaaja nabiya nabiga xaasaskiisii sala allahu calayh wasalam ya'khudna way qaadeen min ru'uusihinna madaxooda wax ka mid tintoodii wax ka mid ahay jareen ana aswaaja nabiyi sala allahu calayh wasalam ya'khudna waa qaadeenoo waa jareen min ru'uusihina ay min shacri ru'uusihinna madaxyaalkooda tintoodii wax ka mid ah ayay qaadeenoo jareen xataa takuuna ilaa ay ka ahaatay kalwafrati tinta dhagaha gaarta wafrada waxaa la yidhaahdaa tinta dhegta balaeeda dhegta meeshay ka jilicsan tahay dumarku daabka surtaan tinta gaartaa la yidhahdaa wafra marka ilaa halkan tin gaarayday ka dhigeen tintii dheeraaday jareen ilaa ay noqotay mid dhegta meesheedaas jilicsan ee dumarku dahabka surtaan mid ku eg ilaa ay ka dhigeen waa bacda wafaati nabi sal allahu calay wasalam maadaamaysan ayagu guur isku diyaareen rajana ka qabin kalwafrati tinta dhegta balaqeeda gaartoo kale ilaa ay noqdeen wuxuu ku jawaabay sidaa maxamed ulamiinu shaqiidi hadalkiisa halkaasu ka bilow wuxuu yidhi ana aswaaja nebiy nabiga xaasaskiisa sala allahu calayh wasalam innamaa qasarna way gaabiyeen ru'uusahunna madaxyaalkooda ru'uusahunna shacra ru'uusihinna weeye bacda wafaati nebiga geeridiisii ka gadaal sala allahu calayh wasalam maxay u jareen liannahunna zawjaadka nabiga kunna waxay ahaayeen yatajamalna kuwa isku qurxiya fii xayaatii markii uu isagu noolaa tinta saasay u daysanayeen liannahunna zawjaadka nabiga kunna waxay ahaayeen yatajamalna kuwa isku qurxiya nabiga في xayaatihi nabiga intuu noolaa wa min ajmali ziinatihinna quruxdooda waxa ugu qurux badanna waxaa ka mid ahaa shucuuruhunna timahooda laakiin qofka haddii fitrada caqiidada iyo tadayunka qalbiga hadduu fasahaado foolxumadiiyo qurux u arka markaasaa gabar xiinan ay qurux u arkay gabadhu ay isleeda alleyla aad qurxoonaati adna isxiir qofka haddii qalbigu ka fasahaado shayga qurxoon foolxumu la noqona foolxumaduna quruxay la noqona markaa tintay daysa jireen ilaa waa qurux markii nabiga sala allahu calay wasalam uu noola wa min ajmali ziinatihinna nabiga sawjaadkiisa quruxdooda kan ugu qurux badan waxaa ka mid ah shucuuruhuna timahooda amaa bada wafaatihi nabiga oofsashadiisii ka gadaal sal اlahu calيه wasalam amaa bacda wafaatihi amaa nabiga oofsashadiisii ka gadaal sal اlahu calيه wasalam falahunna zawjaadka nabiga waxa u sugnaaday xukmun khaasun bihin xugun ayaga ku gaar ah oo dumarka kale aysan la lahayn xugun ayaga ku gaar ah oo dumarka kale aysan la wadaagin falahunna sawjaadka nabiga waxaa u sugnaaday xukmun xukunkoo khaasun gaar ku ah bihinna sawjaadkii nabiga xukunkaasoo laa tushaarikuhunna aysan la wadaagsan fiihi xukunka imra'atun haweeney haweentoo waaxidatun keligeeda haweentoo min nisaa'i jamiici ahlilardi dhulka waxa ku nool dhammaantood dumarkooda ka mid a hal haween oo dhammaan dumarka ka mida oo xukunkaas la wadaagsataa ma jirto xukunkaas ayagu gaar u ah dhammaan dhulka korkiisa waxa ku nool hal qofoo dumarahoo ka mida xukunkaas lama laha lian xukunkaasoo laa tushaarikuhunna zawjaadka nabiga aysan la wadaagsan fiihi xukunka imraatun haweenay haweentoo waaxidatun keligeed haweentoo min nisaai jamiici ahlilardi dhulka ehelkiisa dhammaan dumarkooda ka mid wa huwa xukunka aan lala wadaagsan inqiaacu amalihinna hididiilkoodii waa inuu ka go'ay inqiaacan go'id go'idaasoo kulliyan guud min ataswiiji guurin in hadda kadib nin loo guuriyo hididiilkaas ayaga waa ka go'ay waa ka go'ay rajo dambe kama qabaan ilaa allah ka xarimay waa ka go-ay ah. wa huwa xukunka u gaarka ah inqiaacu amalihinna zawjaadka nabiga hididiilkoodii waa inuu ka go-ay inqiaacan go-id go-iddaasoo kuliyan guud min ataswiiji in la guuriyo nin loo guuriyo uu ka go-ay wa ya-suhunna iyo inay ka quusteen minhu min ataswiiji guurin alya'sa quusasho alladii quusasho laa yumkinu uusan suurtagal ahayn an yukhaaliduhu inuu dheeho damacun wax damaca quusasho aan damac yar ku dhex jirin ayay ka quusteen in markaas kadib min dambe loo guuriyo fa hunna marka zawjaadka nabiga kalmuctadaati waxay la mid yihiin dumar ciddo tirsana almaxbuusaati oo laga xabisay guurka bisababii nebiga sababtiis looga xabisay sala allahu calay wasalam zawjaadka nabiga adduunka waa zawjaadkiisa jannada waa zawjaadkiisii jannada markii ilaah oofsaday guur dambe xaaraanu ka noqday saasna nabiga kaliya maahane waxaa jirta arinta waxay tahay sida nabigu sheegay sal اlahu alيه wasalam gabar kasta oo muslimaad ah oo nin muslima guursata hadhow markay dhimato haddii ninkii janno galo ninkii ugu dambeeyey ee ay u noqotay zawje ninkaasay zawje aakhira u noqon gabar kasta kastaoo muslimadoo dhimata ninkii ugu dambeeyey haddii maalan dhowr nin ay gursatay kii ugu dambeeyey hadduu janno galo hadduusan janno gelinna nin kale alla siina hadday jannada gasho gabar kastaoo muslimada jannada gasha ninkii ugu dambeeyoo guursada hadduu jannada galo iyadiina ay janno gasho ninkaasa ilaahay siinayo haddaysan kaasu janno gelin allah siinayo guur kale soo ma jeedin zawjaadka nabiga maxaa ilaahay marka ku karaameeyey inay aakhira nabiga zawja u noqdaan fiiri nin kale marka inuu ka damaro ilahay waa ka ilaaliye ayaguna ma raba maxaa yeelay haddii nin kale guursado maxaa sheegaya in nabiga caaqilo ay sawj u noqdaan soo ma jeedin marka waa derajo ilaahay u dooray ayaga waa derajo ilaahay u dooray oy raalli ku yihiin oy jecel yihiin soo ma jeedin marka karaamayn iyo u doorid ilaahay u dooraa ilaahay uga xarimay nin kale inuu guursado si caaqilo ay nabiga zawjaad ugu noqdaan salawaat ullahi wasalaamu calayh fahunna zawjaadka nabiga kalmuctadaati dumar ciddo tirsanayoo kalay noqdeen almaxbuusaati ee laga xabisay guurka bisababihi nabiga sababtihi sal اlahu calيه wasalam ilalmowti dhimasho intii laga gaaro ayaa guurka laga xabisay aayaddii ilaahay uga xarimayo hadda uu noo sheegay aayaddii qur'aan ee ilaahay zawjaadka nabiga uga xarimay qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi wamaa kaana lakum inayma sugnaan raggiinna muslimiintaa an tuuduu inaad dhibtaan rasuulallahi rasuulka ilaahi rasuulka ilaahi inaad dhibtaan inayma sugnaan inayma bannaana macnaha walaa an tankixuu inaad guursataanna inayma sugnaan aswaajahu xaasaskiisii nabiga xaasaskiisii inaad guursataan arin idin sugnaatay maaha ama idin bannaan min bacdihi nabiga ka gadaal ay min badi wafaati nebiga geeridiisii ka gadaal inaad zawjaadkiisii guursataan inima sugna abadan weligin inima sugna waa xaaraan qacan aayaddaasa ilaahay ku xarim wamaa kaana lakum rag ragga muslimiinta ilaahay la hadlaa wamaa lakum inima sugnaan an tu'duu inaad dhibtaan rasuulallaahi rasuulka alle walaa an tankixuu inaad guursataanna inima sugnaan aswaajahu nabiga xaasaskiisii min bacdi nabiga ka gadaal abadan weligiin inima sugnaan inna daalikum in nabiga xaasaskiisii la guursado nabiga ka gadaal amase nabiga la dhibo kaana wuxuu ahaaday cindallahi ilahay agtiisa cadiiman dembi weyn dembi weyn ilahay agtiisa uu ka yihi in nabiga gadaalkiisa la guursado sawjaadkiisa iyo nabiga in la dhibo labaduba maxay ilahay agtiisa ka tahay dembi cadiim marka arrintaas ayagay gaar u aheed laakiin gabardha muslimad ah inay tiraahdo aniga ayagiyaan la mid ahayo waa ka quustay guur maya sax ma yaa kaa xarima adiga ayaga allah ka xarimay waa arrin ayaga u gaar walya in laga quusto minarijaali rag guurkood bilkuliyati guud ahaan qad yakuunu inuu ahaadaa la arkaa sababan sabab litarkiisi ruqsaynta filixlaali xalaalaynta biashyaaa shayaal loo xalaaleeyey shayaalkoo mina ziinati quruxda ka mid a shayaalkaasoo laa taxilu aan xalaal u ahayn ligayri daalika sababi sababkaas waxaan ahayn tinta la daayaa quruxdu ka mid ah maadaama ay rag ka quusteen inay xoogaa gaabiyaan ayaga waa loo xalaaleeyey sabab kale oo xalaalaynaydaana ma jirto arrintaas sababtaasuna ayagay gaar u ehe sabab kaleoo xallilayaana ma jiro walyaasu in laga quusto min arijaali rag ay min arijaali min tasawuji rijaalin rag la guursashadood in laga quusto bilkuliyati guud ahaan qad yakuunu inuu ahaadaa la arkaa sababan sabab litarkiisi rugsaynta loo rugseeyey filixlaali xalaalaynta biashyaaa bitarki ashyaaa sheeyaal inay ka tagaan loo xalaaleeyey sheeyaal inay ka tagaan aa loo xalaaleeyey sheeyaalkaasoo mina ziinati quruxdii ka mida tinta dheer quruxay ahayd inay ka tagaanoo gaabiyaan aa loo xalaaleeyey maxaa yeelay rag guurkooday ka quusteen rag guurkood ayay ka quusteen shayaalkaas oo laa taxilu aysan xalaal u ahayn shayaalkaasoo laa taxilu xalaal aan ku noqonayn liqayri daalika sababi sababkaas wax aan ahayn shayaalkaasu wax aan sababtaasayn xalaal ku noqon mayaan intaa waa dhammaaday warkii calaamatu moxamed ibnu amiin ashinqiidi facala almar'ati gabadha waajib waxaa ku ah an taxtafida inay ilaalido bishacri raasiha madaxeeda tinta ku taalla wa tactaniya bihi ay ku dadaasho ka warqabto wa tajcalahu ay ka dhigto dafaa'ira dabinno inay dabto tidacdo tidacyaal ay ka dhigto ka warqabto fa cala almar'ati gabadha waajib waxaa ku ah an inay ka warqabto ilaalido an taxtafida inay ilaalido bishacri raasiha madaxeeda tinteeda wa tactaniya bihi ay ku dadaasho wa tajcalahu ay ka dhigto dafaa'ira dabinno walaa yajuusu uma bannaana lahaa gabadha jamcu tinta inay iskugu geydo fowqa ra'si madaxa korkiisa dhaqan xaaraan ah oo khatar ah oo dumarka gaalada ay sameeyaan gabdhaha faasiqaadka muslimaadka un ay sameeyaan weeye tanuna oo aad looga digay gabadhu tinta inay inta madaxa korkiisa iskugu geydo ama inta wax ku xirxirto oo madaxa korkiisa ay wax weyn aqal weyn ka dhigto madaxa korkiisa saaran waa xaaraan ma banaana ma banaana waxaan kaloo bannaanayn middaas waxaa lagu yaqaan dumarka faasiqaadka iyo gaalada laakiin mid kale oo gabdho yaryaroo iskooleydaha ugu badan yihiin hooyooyinkiina aad mooddo inaysan fahmin aad jirto qatar waxay tahay tinta inta gadaal loo wada xidho meeshaas madaxa jeegada ku aadan ayadoo dheer laga taago halkaas sayn dheer in loogu sameeyo gabadhi halkaas inta tinta halkan la iskugu soo xidho oo meeshaas jeegada ama qadaadka korkiisa laga taago iyadoo saas u taagan oo xijaabka kor u sidata oo qaar ka midu inta waliba tintii calalla ku sii xidheen oo wax kale ku weyneeyeen mukul weyn halkaas ka taaganta iyaduna waa xaaraan kaloo dhaqan gaalaada labada dhaqanba waa in lala dagaalamo war gabadhaada fiiri gabadhaada u fiirso labadaas masalo ayaan insha allahu casharka ku darayna fa cala almaraati haweenayda korkeeda waxaa saaran an taxtafida inay ilaalido bishacri raasiha wa tactaniya bihi ay ku dadaasho wa tajcalahu ay ka dhigto dafaa'ira dabinno iska tidcato dabinno ka dhigto daadido hoos u daadido ama madaxa ku dhejido sidaasaa la rabaa madax inta ku dhejido ay dejido ama dabinno ay ka dhigto madaxa ku daadsan ilaa hadha way daboolana cidna uma jeedee korkeeda wax kama taagna jeegadana tiir laha walaa yajuusu lahaa waxaan u bannaanayn oo ka xaaraan jamcu tinti in la yskugu geeyo fowqa ra'si madaxa korkiisa ow amase min naaxiyati alqafaa jeegada xaggeeda waa kaasa min naaxiyati alqafaa halkaas jeegada ku aadan oo qadaadka korkiisa waa midda taagan waxaa la diidaya tintiioo la raariciyey oo gabadhu markay xijaabkeed qaato aan waxba ka muuqan waa sidii la rabay laakiin inta halkaas madaxa u dambayda la yskugu geeyo oo uu taagan yahay oo xijaabkii xataa waxa weya markay gabadhi qaadato kor u qaada kor u qaada isagoo iyadoo dhoor dheer loo halkaas ka taagan halkaas waxa weeyaan ka taagan kaas wey midkaan la ogolay qaala shaykhulislaam ibnu taymiya raximah ullah wuxuu yidhi kamaa yaqsidu siday u qastaan bacdu lbaqaaya gabdhaha zaanigaadkaah gobol ka mid ah an tadfira inay dabto shacrahaa tinteeda dafiiran dabid dabidaasoo waaxidan keligiis dabidaasoo masduuran loo jalleeciyey bayna alkatifayn labada garab dhexdooda gabdhaha zaanigeedkaa ah sidaa samay jiray tinta dhan hal midaa laga dhiga waa laysku xidhaa waa laysku dabaa meeshaas marka madaxa gadaalkiisa oo qadaadka ku aadan Ah, saas iyadoo u dheeroo u taagan laga dhiga dii hoos loo ridon tintiiba muuqan ade dhib ma leh oy hoos u laalaadsata ee mid taagan wey waa la diidaya ah, waa dhaqanka gabdhaha zaanigaadka lagu yaqaan sowma jeedin qofka muslimkaana dadka xunxun inuu isku ekaysiya lama ogolo lama ogola wuxuu yidhi shiiku kamaa yaqsidu siday u qastaan bacdu lbaqaaya gabdhaha zaanigaadka gabalkood an tadfira inay dabto shacrahaa tinteeda dafiiran dabid waaxidan keligiisa dabidaasoo masduulan oo loo jalleeciyey bayna alkatifayn labada garab dhexdooda wa qaala sheekh maxamed ibraahim mufti diyaari sacuudiya wuxu uhi raximahullah wa amaa maa yafcalu waxa ay samaynayaan bacdu nisaa'i almuslimiin dadka muslimiinta dumarkoodii gobol ka mida fii haada zamani waqtigan oo min farqi ra'si tanuna waa mid kale waxaa la yaqiin dumarku hadday madaxa kala rogayaan halkaas madaxa dhexbartankiisa inay ka kala rogaan qaar aad dhinac ka kala rogteen sida gaalada oo min farqi ra'si tinta in laga kala rogo ah min jaanibin dhinac labada dhinac dhinac ka mid ah. in laga kala rogto iyo wa jamcihii tinta in la iskugu geeyo min naaxiyati alqafa dhanka qadaadka ama jeegada ow jaclihi in la yeelo fowqa ra'si madaxa korkiisa kamaa tafcaluhu siday samaydo nisaa'u lifranji dumarka reer yurub kafarada gaalada reer yurubaa leeha ifranji kamaa tafcaluhu siday samaydo nisaa'u lifranji dumarka faransiiska ama reer yurub fa haadaa kan laa yajuusu ma bannaana in madaxa korkiisa la isku geeyo ama bahalla yaro yaroo tal lagu xiro lagu xiro lagu xiro toban kol laga dhigo madax weyn ama inta la isku geeyo asagii dhama mid laga xiro laisku xiro halkaas qadaadkaa laga taago isagoo gantaal yar aad moodo ma bannaana fa haadaa dhaqankaasu laa yajuusu ma bannaana muxuu bannaanaa waaye limaa shay dartiis daliil wax walba loo rabaa limaa shay dartiisuusan u bannaanayn fiihi ficilkaas ku sugan oo min atashabbuhi isku ekaysin binisaa'i alkufaar gaalada dhaqankoodii gaalada dumarkoodii laysku ekaysiiyo limaa shay ayuusan u bannaanayn fiihi ficilkaas ku sugan oo min atashabbuhi isku ekaysiin ah binisaa'i alkufaar dumarkii gaalada laysku ekaysiiyo wa can abi hurayra waxaa laga wariyey radia allahu canhu fii xadiiin طawiilin xadiid dheer qaala wuxuu yidhi qaala rasuululahi rasuulka allaa yidhi sala اllahu calayh wasalam sinfaani laba nuuc labada nuucoo min ahli naari dadka ahlu naarkaa ka mid ah lam arahuma anugu ma anan arag nabigu wuxuu yidhi sala اllahu calayh wasalam laba nuuc oo ka mid a reeraha naarta ma anan aragoo wakhtigaygan ma joogaan laakiin dibay ka imaan doonaan dad fasahaadayoo gadaal ka imaan doona wey qolada koobaad qawmun asinfu lwal wey qolada ugu horayda qowmun waa rag raggaasoo macahum la jirkooda siyaadun jeedalla ay yihiin jeedalladaasoo ka adnaabi lbaqar lo-da saynteeda aada mooddo lo-da saynteeda fooday u buuranta bulush weyn waa leh buraray sitaan wey marka waa ciidamo burar sita oo madax buuran jeedalladaasoo yadribuuna bixannaasa dadka ay ku garaacayaan qoladaas waa ahlu naar ha ka mid noqon ilaahay ka magan gal waa reeraha naarta nabi maxamed aa sheegay sal la waa rag burar wat ulal burar oo madaxa u buuranay wata dadkayna waxay u garaacayaan gardaro fiiri bay xaq ku garaacayaan ma noqdeen reero naareed laakiin maxay ku noqdeen reera naareed gaardara iskala diraya iyo kaa xoog badin qolada nuucaasa meeshaad ku aragto garo waa reerihii naarta ha ka noqon ilaahay ka magan ayagana u dig waxaa taqaana u nasteexe waxaa tiraa sifada nabigaa sheegaye burkan gardarada dadka ula saaran tahay kaha aduguna ka toobadkeen haddaad ka mid ahaad qolada labaad wa sinfu aani qaybta labaad wanisaau waa dumar dumarku kaasiyaatun dharwata dumarku caariyaatun qaaqaawan waa dumar dharwato qaawan wuxuu yidhi imaam nawowi raximahullah dharay wataan waa qaawayihin dhowr nuucay ku imaaneen gabadhii waxaa la rabaa muslimadda ah hadday gabadh ilaahay addeecsan tahay inay jirka wada qarido laakiin hadday jirkii qayb daboosho qaybna ay muujito qaybta koreeto wejiga indhashareeray ku xidhane jalbaabay kor ka qaadane laakiin lugihiyaa muuqda fiiri dharna waa wadataa waana qaawanta soo ma jirkii qaybaa daboolan qaybna waa qaawanta waa taasa lugaheeda nabigana sala allahu calay wasalam arki doonaa xadiiskeedii dhudhun hal dhudhun oo laga bilaabay shanshada dhexbartankeedu amray gabdhaha muslimaadka hal dhudhun oo laga bilaabaa shanshada dhexbartankeeda hal dhudhu meeqaa shishada dhexdeeda markii laga bilaabo imisa dhulka ku daadanaysa cagteeda cad gabadha waa cawr cagta cad gabadha waa cawr hadday muuqato markaad qayb jirkiiyay daboolayaan qaybna waa muujinayaan waa reeraha naarta kuwaas nuuca kale waxay ku imaan kartaa wuu yidhi dhar jilicsan oo ishuu ka gudbaydoon cawrada qarinayn nuucaas dumarka xijaab ka dhiganaana ayagana dhar waa wataan waana qaawayin waa reeraha naarta nuuca saddexaad waxay yidhahdeen culummadu waa marada jirka ku dhegan jirkii o dhan waa qariday hal meel ma muuqato laakiin maradaa jilicsan jirkana waa ku dheganta ama hadday rabto aad adkaato jirkiiya ku dheganta marka jirkii xibin xibin u muuqana xibin xibin marka waa gabadhii dhar waa wadataa waa qariday jirki laakiin ujeeddadii qarinta laga lahaa lama gaarin oo ahayd gabadha xibnaheedu inaysan muuqan marka nuucaas weeye gabdhaha dharka wata oo qaawan oo reeraha naarta weeye nabigu u sala allahu alay wasalam nabigu wuxuu yidhi maa'ilaatum ayagu diintii alle waa ka leexdeen dariiqii xaqaa waa ka leexdeen mumiilaatum dadka kalena waa baadiyaynayaan waa leexinaya ayagaa waddo shaydaan faraya dumarkii kale waa ku dayanaya waxaa la leeyahay waxaas waa laga tegey waa la tashkiilin gabdhihi labiska goormaa laga tegey hadda kanaa socda kana hadda socda waabaa laga tegey kaas adiga waalka waa ka harta ah, noloshaad ka dhacsanta waa ducaatun calaa abwaabi jahannama raggiina waa baadiyaynayaanoo dee waxa weeyaan gabadhii ma xijaabna muuqaalkeeday ku fidnoobayaan raggu marka ayagu diinka alle waa ka leexdeen dadkiina rag iyo dumarba iyagaa fasahaadinaya waa reeraha naarta nabigu wuxuu yidhi salى allahu عalيه wasalam ru'uusunna madaxyaalkoodu ka casnimati lbukti hasha kurusyaal kuruskeedaad moodaa hasha almaa'ilati leexada leh waxaad moodaa hal leexa leh fiiriya tintii koraa loo taagay waa la leexiya ama meeshaasaa laga taagay iyadoo tiir ah oo gadaal u leexsan hal leexa leh aad moodaa madaxooda hal leexa leh ru'uusunna madaxyaalkoodu ka casnimati lbukti hasha kuruskeedaad moodaa almaa'ilati oo leexada leh laa yadkhulna ma galaan dumarkaasu aljannata jannada ilaahay walaa yejidna mala helayaan riixaa carafteeda jannada ilaahay geli ma doonaan carafteedana heli mayaan afiiri musiibada ku dhacda in badanoo maanta dumarka muslimaadka ka mida ah sifadaasay leeyihi nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam wa ina riixaa jannada carafteeda la yuujadu waxaa laga helaa min masiirati kada masaafo oo aad u fogu nabigu sheegay intaas iyo intaas qofka jannada usoo jirsada carabteeda waa hela ayagu xataa intaas usoo jirsan mayaan jannada ma usoo jirsanayaan aad aa ilaahay uga fogaynaya jannada maadaama ay diinka alle aada uga fogaadeen shiiku wuxuu yidhi xadiiska imaam muslima saxiixiisa ku wariyey waqad fasara bacdu alculamaa culimmada gobol kamida waxay ku fasireen qowlahu nabiga qowlkiisa naacilaad muminaad uu yidhi biannahunna dumarkaasu yatamashadna waa shallaysanayaan almishbata qaabshallaysi wey qaabshallaysi almishbata qaabshallaysi qaabshallaysigaasoo almaylaa'a oo leexalaho qallooca wa hiya taasuna mishbatulbaqaayaa waa dumarka zaanigaadkaa qaabkay u shallaystaana wayamshudna waana u shanlaynayaan hayrahunna dumarka kale ayaga qayrkood ah tilka almishyata qaab shanlaysigaas ayagu markay shanlaysanayaan qaabkan qalloocanay u shanlaysanayaan dumarkii kale ay fasahaadinayaan aylan kaala hadde qaabkaa hadda loo shanlaystaan ku bare hadda ka dhacsanta adugu qaabka nolosha dhanbe kaala kuu toosiye iima aan kuu shanleeye aan kutuso sida hadda socoto ayaga waa fasahaadeen dumarkii kalena waa fasahaadinaya ficilkooda inta la arkana waa lagu dayanaya marka ayagana qaab qaldanay u shallaysanayaan dumarka kalena qaab qaldanay ugu shallaynaya ama meelo ganacsi inta u furtaan oo qurxinta ah ayba qaabka qaldan ugu shanlaynayaan taasna hadda waaba kowba qolada soo gelayd waxaa la rabaa qolada qaabka qaldan inaadan ugu shanlayn haddaad ku shaqaysaydo shaqadaas marka wuxuu yidhi wayamshudna waa u shanlaynayaan hayrahunna dumarka qayrkooda tilka mishdata qaab shanlaysigaas wa haadihi tanuna mishdatu nisaa'i alifranji dumarka reer yurub qaab shanlaysigooda weeye iyo waman dadka yaxduu sameeya xadwahuna ficilkooda oo kale yaxduu xadwahu ee yafcalu ficlahu iyo waman dadka yaxduu sameeyaa xadwahuna ficilkoodoo kale oo min nisaai lmuslimiina dumarka muslimiinta ah gaalada runtaoo reer yurub iyo dumarka ficilkoodoo kale sameeya unbaa saas yeela wa kamaa tumnacu sida loogu diidayo almaratu haweenayda almuslimatu muslimadda ah min xalqi shacri ra'sihaa madaxeeda tintiisa inay xirto aw qasihi inay jarto min gayri xaajatin baahila'aan fa innahaa gabadha tumnacu waa loo diidaa min waslihi inay xidhiirido inay xidhiirido iyo wa ziyaadati inay wax ku siyaadido calayhi tinta iyo wa ziyaadatu inay ku siyaadido calayhi tinteeda bishacrin aakhara tin kale waxaa xaaraan ah oon la oggolayn gabadha muslimadaa tinteeda tin kale inay ku xidhiirido waa xaaraan qadcana nabigaa diiday sala allahu calay wasalam tin kale inay xaaraan tahay la garay tin kale waa xaaraan tintaas ama tin gabar laga soo jaray ha noqoto ama damidda sinaaciga ee banu aadanku sameeyey ee burukada la yidhaha ha noqoto waa wada xaaraan ma banaan tahay dun madow oo tinta u eg in lagu daro oo tinta lagu dheeho si tin dheeh loogu maleeyo maya waa xaaraan iyadoona ma banaano dulmad madow oo u eg tinta oo gabadhu tinteedu inay dheer tahay loogu malay karo ma lagu dari karo maya waa xaaraan ma banaano waxa weeyaan been abuur wey been abuur waa zuur waa foojeri ma banaano wa kamaa tumnacun sida loogu diidayo almaratu haweenayda almuslimatu muslimadda ah min shac min xalqi shacri ra'siha madaxeeda tintiisa inay xirto ow qasii inay jarto min kayri xaajatin baahila-aan fa innahaa gabadha tumnacu waa loo diidaa min wasli tin kale inay ku xidhiirido iyo wa siyaadati inay ku kordhido calayhi tinteedii bishacrin aakhara tin kale waxaa u dliil alimaa xadiidkii fi صaxiixayn bukhaari muslim ku sugnaa lacana rasuululahi rasuulka alla wuu nacaladay sal اlahu alيه waslam nacalad allah ku riduyi naxariista allah ka fogeeyo nabiga yidhi sal اlahu alيه waslm alwaasilata gabadha tinteeda tin kale ku xidhiirida iyo wlmustawsilata gabadha dalbata in tinteeda tin kale loogu xidhiiriyo gabadha ku iyo gabadha tiratin kale iigu xir labadaba naxariista allah ka fogey nabigaa yidhi sal اlahu alay waslm wlwaasilatu waasiladu hiya latii waa gabadha tasilu xidhiirda shacrahaa tinteeda bishacri kayrihaa qof kale tintiisa amase gabar kale tinteeday gabar kale ku xidhiirine nafteeday tinteeda tin ku xidhe ama gabar kale tinteeday u xidhiirine u dheerayn waasiladu waa midda ficilka samaynayda ama nafteeda ha ku samaydo ama qof kale ha ku samaydo waalwaasilatu hiyalati waa gabadha tasilu xidhiirida shacraa tinteeda bishacri kayriha qayrkeed tinteed hiya hiyalati waa gabadha yucmalu lagu samaynaa bihaa gabadha daalika xidhiirintaas waa gabadha dalbanaydoo leh tinta ii dheere oo tin kale ama buruko amase waxa weeyaan waxbay isku xidhayda waa xaaraan maxay xaaraan u noqotay limaa shay dartiisay xaaraan u noqotay fii daalika xiriirintaas ku sugan oo min ataswiiri been abuurka been abuura ku jira tin aysan lahaynay iska dhigay inay leedahay wa min alwasli xiriirinta waxaa ka mid ah xiriirinta almuxarami la xaaraamtinimeeyey lubsulbaaruuk lubsulbaaruuka buruukada in la xirto lubsulbaaruuka in buruukada la xirto baaruukada almacruufati ee la yaqaan waa tin oo la sanceeyey waa adduunkuna siduu u dadaalayo wax walba lagu dadaal marka dambe tin caadiyan u malayna jilayca muuqaalka mararka gabal waxaa dhici karta inaadan kala saari karin ood istiraado malaha waa tin dadoo un caadiya soo marka taasaa ka mid ah xiriirinta xaaraamta xiriirinta xaaraamta lumsul baaruuka baaruukada almacruufati la yaqaan fii haada zamaani waktigan rawa albukhaariyu wa muslim bukhaariya muslima waxay wariyeen iyo waqayruhuma ana mucaawiya saxaabigii jaliilka mucaawiya bn abi sufyaan radia allahu canhu khadaba waa khudbeey madaxweynaha muslimiinta ahaa madaxda muslimiinta waajib waxaa ku ah inay diinka alle ilaaliyaan oo isbedel yar hadduu ku yimaada dhaqanka oo shay qaldan ay arkaan ama dadkiiyo gaaladii ku dayanaan ay minbarada ka hadlaan oo yidhaahdaan waa dalaal waa gaalaraacnimo waa dalaal waa dariiq jahannamo waajibay ku tahay inay yidhaahdaan waana mas-uuliyaddooda khaaska weliba oo sida gaarka ilaahay aakhira ugu xisaaminaya imaamka muslimiinta madaxweynaha muslimiinta mucaawiya markaas ahaa wuxuu arkay tin duuduubano meel taallo waxa weeyaan dadkii kala qaadanayan oo gabdhuhu tinta ku xidhanayaan markaasuu inta soo qaado masjidka kala istaagay markaasuu yidhi war waa maxay waxaan weliga yahuud maahane dad kale inay sameeyaan ma aanan u malaynin soo muslim ma tiidin waa maxay waxaan waryaa dumarkiinu samaynaya yahuudda dhaqankeeda maxaa dumarkiinu u samaynaa sidaasaa waajib ku ah madaxda muslimiinta inay yidhahdaan dhaqankan waa dhaqan yahuudeed waa dhaqan gaalaad waa dhaqan kirishta waa dariiqii jahaname kuma arki karno dumarka waajibay ku waajibka qofka dayacana jahanama alla u diyaariye jahanama ilahay u diyaarsan qofka dayaca fiiri dumarka tintooda qaladka ka yimaada ay ka hadlayaan madaxda muslimiinta oo waajibkoodii ah fiiri ciddii hadday dheereeyaan xijaabka hadday dayacaan waxa way ayu khalda qalad iyo dalaal diinta ku yimaado kow ayagaa laga raba soo uma jeedin saasaa weeya bukhaariyo muslim waxay wariyeen ana mucaawiya bukhaariyo muslim iyo waqayruhumaa ana mucaawiya radia allahu khadaba waa khudbeeyey lamaa qadima markuu soo galay almadiina magaalada madiina wa akraja wuxuu soo bixiyey kubatan duub duubkaasoo min shacrin tin ah kubada waxaa la hahaa shacarun makfuufun bacduhu calaa bacdin waa tin saas la laalaabay tin laysku laalaabo laysku duubay wa akraja wuxuu soo bixiyey kubatan duub duubkaasoo min shacrin tin ah aw qusatin ama food qusadaas qusadu waa kubadi laftirkeedii aw qusatin ama food tintaas fooddana waa la yidhaahdaa waxa weeyaan tinta laysku duuduubay laysku laalaabayna qusa la aw qusatin amase kuba qusadaasoo min shacrin tin fa qaala wuxuu yidhi maa baalu nisaa'ikum dumarkiinna xaaladoodu maxay waa maxay dumarkiinnu waxay samaynayaan yajcalna xaalo ay yeelayaan fii ru'uusiinna madaxyaalkooda mila haadaa tintaasoo kale tin aysan lahayn ay madaxoodii ku xirayaan waa maxay dumarkiinu waxay samaynayaan wuxuu yidhi mucaawiya samictu rasuulallahi rasuulka allaan maqlay sala اllahu calayh wasalam yaquulu xaala uu leeyahay maa min imra'atin haweenay ma jirto haweentaasoo tajcalu yeesha fii ra'siha madaxeeda shacran tin tintaasoo min shacri kayriha ayada kayrkeed tinteed ah tin aysan lahayn gabar kastoo madaxeeda yeesha ilaa kaana arinkaas wuxuu noqonaa zuuran been abuur waa been abuur waa been abuur imaam muslim saxiixiisa waxaa ku sugan nabigu waxa weeyaan zajara nabiyu sala allahu calayh wasalam zajara nabiyu sala allahu calayh wasalam an tasila almar'atu bira'siha shay gabadhu inay madaxeeda tinteeda ku xidhiirido shay hay waa nakira fi siyaaq nahy yacumu shay kasta ayu ayaa soo gelaya marka waxaa soo gelaya tin waxaa soo gelaya dulmad madow kulli waa xaaraan mana banaan waa in la iska daayo walbaaruukatu baaruukada shacrun sinaaciyun oo la sameeyey wey oo la sanceeyey tintaasoo yushbihu u eg shacra raasi madaxa tintiisa wa fii lubsiha xirashada la xirtana taswiirun been abuur ayaa ku sugan kitaabkan marka axkaamta uu sheegayo ragga waxaa uga baahi dumarka waxaa uga baahi badan ragga sababtoo ah nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam warajulu raacin fii ahli beyti wa mas-uulun can raciyati ninka wuxuu ilaaliye ka yahay reerkiisa ilaahay hortiisana waxbaa laga weydiinaya xaaskaagii gabdhihii aada dhashay waxa wayaan dumarkaad mas-uulka ka tahay axkaamtii haddaadan garanayn maxaad ku ku miisaamaysa ilaahay hortiisa imtixaanaa ku sugaya maxaad ugu diyaargaroobaysa garo axkaamta laga rabo gabdhaha ee ku dabaq markaas wallahu subxana wa tacala alama sal allah wslam wbaarak cala nabiyina mxamed